waana wanaagsan dhegeystayaal edarkiin meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho markale wacna wanaagsan saaxiib yaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay lix labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadku waa labaatan labaatan qodobada ogaal haddii aa la yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo al-shabaab oo weli isku horfadhiya deegaanka ciidciidka jimbilow ee bariga gobolka shabeelaha dhexe mucaaradka maamulka koonfur galbeed oo saacadii lasoo dhaafay muqdisho ku shirayna waxay sheegeen inay doonayaan in isbeddel degdeg deg ah uu ku yimaado hoggaanka koonfur galbeed qodobada kaload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya kumanaan qof oo ka barakacay gobolka nagorno karabakh iyagoo u tallaabay xadka armeniya iyo dowladda ukraine oo sheegtay inay dishay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ruushka qodobadaas iyo dabcan wixii hor nagu soo kordho iyo xubnihii joogtadaha ah ayaa qeybka ah barnaamijka ogaale u diyaar garooba saaxiibayaal barnaamijka ogaal ka kornay afkurbaciyo dhibaatiyo kasabiyo wana kartiya sharaab kalaadee ku timido kulliyo hulacma loo maray wax gufiya qabyaaladee

nabiga kariimehe lahayow lahayow u soo celi karaamadiyo shaafiya kalsoonida lahayow kixiyeen kadashiga dantii guud kaalintii abwaanimo kool walba ugu yeedha gacalkala fadaadu daalin kala kixiyeen kadashiga dantii guud kaalintii abwaanimo kool walba ugu yeedha dhegeystayaal heeskaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal bal eega eega eega kada kada kada qashinka jidka walaalay ummadda u dhaxeeya kada qashinka ku shubays maxaa kaa galay adi maa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nabigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weyna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba allah ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaaiyo iimaan ma leedahay yahay mar kale wacna wanaagsan saaxiib yaal aanu ku bilownay barnaamijka ogaal gobolka shabeelaha dhexe bariga gobolkaasi aanu ku bilaabeynaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaab ayaa weli isku horfadhiya deegaanka ciidciidka jimbilow ee bariga degmada mahaday ee gobolka shabeelaha dhexe in ka badan muddo toddobaad al-shabaab ayaa deegaankaasi keynta ah ku dhuumaaleysanaya ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleeda ayaa isku dayaya in imika ay gudaha u galaan saacadaha soo aadan waxaana jira dhaqdhaqaaq xoogan oo saaki halkaasi ka socda maalintii shalay waxaa dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo al-shabaab dagaalkaas oo saacdo qaatay gelinkii dambe ee shalay khasaare badana dhaliyey ayaa dhinacyada dagaalamay khasaare kala duwan soo kala gaaray dadka ku dhintayna waxaa ka mid ahaa agaasimihii amniga degmada mahadaay ee gobolka shabeelaha dhexe iyo saraakiil ama ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa deegaanka iyadoo sidoo kale xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaabna halkaasi lagu laayay wili al-shabaabka intaas ayay ku jiraan oo ay ku dhuumaalaysanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuna waxay isku dayayaan xeelad kasta oo ay doonayaan in halkaasi ay kula dagaalamaan ama ay kaga saaraan cabdiweli cali axmed wuxuu ka mid yahay saraakiisha ciidamada macahusleyda ee hogaaminaya ciidanka deegaanka isagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ee keymaha ayaanu wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqa imika soconayo iyo waxa ay doonayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankaa waxaana yiri waa mahadsantaha walaalkay warbaahinta kulmiye raadiyaha kulmiye deegaanadan howlgaladu ay ka jiraan anigoo kamid a ah saraakiisha ciidanka maxaawisleyda gobolka shabeelada dhexe qaasaaan deegaanada afarta suuli beesha agoon gaabane ahna afhayeenka ciidanka maxaawisleyda beesha agoon hirgaabane halka dagaalku ka socdo shalay dagaalku waxa uu ka dhacay waa halka la yidhahdo ciid ciidka jeembilow oo muddo isbuuc iyo in ka badana khawaarista lagula dagaalamayay shalay dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay runtii cadowgana jab ayaa gaaray ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladuna kolley inta shahiidana allah u naxariisto intii dhaawacantana allaha bogsiiyo kolley dagaal haddii la galo wax walba waa diyaaraan u nahay oo dhulka waa u dhimanaynaa marka sidaas ayay wax u dhaceen oo haddana kolley xaalad walba iyo wakti walbana dagaal ayaa diyaar loo yahay oo cadowgii meeshii uu ku jiraa weli Eh, inuu soo bato mooyaane hadda wax siyaadaan ma jiraan kulli waa u dhimanayaan laakiin hmm. weli meeshii ay kasoo galeen deegaanka bay kasoo gelayaan taasaa weli jirta oo caqabada adinku hadii aad tihiin ciidamada macawisreed ee deegaanka xageed kaga sugan tihiin deegaanka bal tilmaan gaara si dadka ku dhageysanaya ee deegaankana yaqaan waa mahadsan tahay anigu waxaan ku sugannahay eh, deegaanka la yihahdo califoon leere halka eh, nimanku cadowga ku jirana waa kayn udhexaysa califool dheere iyo eh, maaday oo la yidhahdo ciidciidka jambilow ciidciidka jambilow waa meel duq ah oo beero ku dhex taala oo howiga maahan meel magaalo amaahan halkaan joogna waa magaalada califool dheere ama tuulada califool dheere eh, ciidamada deegaankuna waxay isaga kala imaadeen kuwa tuulada aruu joogo tuulada u dhasha califool dheere iyo sidoo kale kuwa ka imaaday ceelbaras kuwa ka imaaday miirtabo tuulo lamagaraf la yidhaha kuwa ka imaaday buurta dhexdeeda ah ilaa kuwa ka imaada biyo cadde ayay isugu jiraan oo ciidanka macawisleyda ah ciidamada dawladduna waa kuwii halkan joogay oo qaybta todobiyo labaatanaad ka mid ahaa marka ayaguna waa joogaan deegaanka marka deegaanka califoolleer hadda ku sugannahay waxayna noo jirtaa kaynta cadowga uu ku jiro ilaa iyo saddex kilomitr waayahay haddiiba intaasi oo dhan oo ciidamo macawisley ah maalmihii u dambeeyay ay iskaashadeen oo ay tirada macawisleydu soo badatay deegaano badan la isaga soo gurmaday al-shabaab muddo dhowr toddobaad ama laba toddobaad ku dhow ayay joogaan deegaankan maxay tahay sababta aad u geli lahaadeen deegaanka marka laga reebo ciidamada militariga adinka laftiinu maadaama deegaanka aad kala garanaysaan maxaa diidaya inaad gudaha u gashaan keynta waxaa diidaya adeer dadku waa dad isageeda dad militariga oo tababaran maahan marka rasaastana kolley dadku hadda rasaasta ay ku dagaalamayaan dagaalamayan xoolahoodii kala baxeen Eh, ciidamada dawladdu eh, kolley dawladda bay rasaas ku leeyihiin laakiin dadka deegaanku hadda kolley wax rasaasa oo dawladda uga imaado ma jiraan laakiin hadda waa rajayneynaa eh, marka rasaas la-aan iyo agaasim xumo dadka meesha waxaa jooga dagaalkii hore oo aan qaadaynay oo aan kaga sifaynay anigu keliya ma sifaynin waxaa wax ka sifiya dawladda soomaaliya saraakiil runtii ay dhab ka tahay oo ay daacad ka tahay in cadowga la xoreeyo ayaa joogay oo in hala gala ay yidhaahdiin mooyaane hala soo noqdo marnaba aan dhehaynin iyo diyaarado daacad ay ka yihiin inuu cadowgu dhamaado oo bayrakdaar la yidhaahdo oo dawladda turkigu naloo sheegay inay leedahay ayaa kolley mm. ayaguna garab naga siinayay marka haddaana diyaaradihiina ma joogaan oo diyaarado kutirkuteen iyo been wax u duqeynaya iyo eh, saraakiil lama geli karo waa laga cabsanaa waa badan yihiin dadkiiba fulaynimo eh, ku abuuraya meesha loo jooga eh, marka caqabadaas baa ciidamada deegaanka ka hortaagan inay galaan kayntaas waayahay eh, kayntan muddo ayay al-shabaab ku dhuumaalaysanayaan sidee u nool yihiin al-shabaabku wax gaajo ah iyo wax caqabada u soo wajahaysa ma jiraan miya maadaama ay go-doonsan yihiin suurtagalna ahayn inay biyo iyo wax ay quutaan ba ay helaan bal waxaad sawir naga siisaa shabaabka meesha ku dhuumalesanaya iyo sida ay u nool yihiin waa mahadsantaa walaalkay nimankaas horta rayn kuma noola laakiin haddaan baahi saa ma hayso sababtoo ah markii hore afartii maalmood ugu horeysay horta gaajo xun ayay wajaheen laakiin kadib tafaraaruq imaada kadib oo saraakiisha ciidamada dawladda meesha jooga iyo ka imaaday ciidamadii kollay saraakiisha labada dhinacba kuwaasoo isaga soo kala gurmaday ee koonfurta gobolka hiiraan iyo sidoo kale deegaanadan saraakiishii joogtay waxay noqotay califoo leelo fadhiisin laga soo dhigtoo loo soo noqdo maalintiina loo dagaal taga howdka marka ayaguna ilaa iyo hadda saacadan aan kula hadlayo ilaa maalinta ay soo galeen wili waxaa furan halka wabiga kaga soo tallaabeen waxaa la rabaa in ciidan awoodla la geeyo jiinka webiga horta jiinka webiga aysan waxba kasoo gudbin rasaas iyo gurmad ayaa ugu imaanayo doomanay raashin kala soo gudbayaan mootooyinay kusoo qaadanayaan kayntay gashanayaan saddex maalmood hadda wax dagaala ah lama qaadin eh, shalay dagaalkii ahaa ka hor marka saddexdaas maalin waxay samaysteen awal ma samay karin miino iyo jalsis iyo mid dhulka lagu aasatoona laakiin saddex maalmood oo janis ayaa la siiyey oo meenooyinkii shala hadda eh, lagu dhintay laguna dhaawacmay ayay ku tafeen marka anunkuna ma rabin in jaaniskaas la siiyo oo habeen walba iyo maalin walba in lagu hareereysnaado saacad walbana madaxa lala galo ayaan rabnay laakiin haddii raggii amarka watay dawladuna wakiil nooga ahaayo dawladii haddii rasaas soo dhiibtana ay usoo dhiibayso rasaasnaan wareejinaynin eh, haddii wax walba oo yimaadana dawladda xaggeeda noo qaabilsanaa Mm. oo koley khasradii dagaalkana eh, koley waa military waa khasrad dagaal aan ka sugeyn ay leeyihiin eh, saaca waa laga baxaa gadaala loo noqonaa mm. eh, ii sheeg lama geli karo amar uma qabna inaan galno marka nimanku waa waa loo waa meesha waa in lagu baaninayo nala noqotaba laakiin hadda kolley deegaankayna meel aan kaga naqono ma joog waaya hadda maxaa ka maxaa samaynaysaan oo idila gudboon hadii aad waxa soo dhalila aad sheegtay maxaa aad hadda eh, idila gudboon oo aad ku dhaqaaqi rabtaan saacadaha soo aadan ama maalmaha xiga ananka waxaa naga go-an horta inaan cadowgaas la dagaalano cid walba ee doonaysa eh, inuu cadowgu soo noqdo oy ku lacag qaadato ananku ka yeeli mayno eh, haddii aan nahay ciidanka deegaanka ee maxaawisleyda beesha agoyar gaabane oo ku hadda ku aadan furunta cadowga laga soo daynayo nimanka rabaan inay cadowga soo deeyaan kolley anigu hadda magacaabi maayo ummadda soomaaliyeedna waa is og deegaanadooda ha ka soo daayaano marka waxaan leeyahay saraakiisha ama siyaasiyiinta beesha ku matalo dawladda federaalka ah waxaan u sheegaa in deegaankan iyo dawladda soomaaliyeedba loo soo diro saraakiil dadka ku shaqaysa ananku ciidamo uma baahnin ciidan waa haysanaa waxaan u baahannahay saraakiil daacad ay ka tahay dagaalka iyo hub iyo rasaas in la siiyo maa wax kale uma baahnin dawladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaa mm. iyo e, saraakiisha iyo siyaasiyiinta beesha matale ee xildhibaano leh ee ama hirshabeelle qolada la yidhaahdo ha noqoto mm. oo hadda dhaliisha inta badan ba iyada aan u jeedinayno mm. ama dawladda federaalka ah ee kolley hadda dhaawacadiina waa noo qaaday oo dawladdu diyaar waxay ka tahay u tahay inuu cadowgu dabar go-o laakiin dadka u shaqaynaya ayaa waxa ay yihiin dad oo kolley aan si fiican loo turxaan bixin waaya dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdulle cali axmed sarkaal ka tirsan ciidamada macwisleyda ee ku sugan deegaanka eedheydka jimbilow halkaas oo ay weli isku horfadhiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku garab ah iyo sidoo kale al-shabaab uu ku dhuumaalaysanaya howdka deegaanka ciidciidka in ka badan ama muddo ku dhow laba toddobaad wixii wara uu kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee dambe ayaad ku dhegeysan doontaan saaxiibayaal deegaanka ciidciidka ee gobolka shabeellaha dhexe markana maamulka waa mucaaradka koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ku shireen magaalada muqdisho ee caasimada dalka shalay muqdisho waxaa ku shiray Eh, xubno mucaarad ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin xilalka haya ah dowladda federaalka soomaaliya waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo xubnaha mucaaradka ah ee shiray eh, shirkaasi qeybta ka ahaa iyo sidoo kale waxaa hadlay shirka kadib profesor maxamed cusmaan jawaari guddoomiyihii hore ee golaha shacabka intaba waxay sheegeen inay doonayaan isbeddel deg ah oo lagu sameeyo hogaanka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa dood dheer kadib sanadkii hore waxaa loogu daray hal sano oo muddo kororsi ah kadib muran iyo isqabqabsi inkastoo baydhabo lagu xaliyey kulan wadajir ahaa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kol dambe magaaladaasi isaga laftiisu uu gaaray in muddo hal sana loo kordhiyo laakiin shirka golaha watashiga qaran ayaa ah mar kale waxa u muuqdaa in muddo kale ay rajeynayso in maamulka koonfur galbeed ee muddo kordhinta ay kusii darsadaan oo muddo laba sano ah oo dheeraad ah oo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen uu doonayo mucaaradkuna waxay diidan yihiin in halkaasi sana oo dheeraad ah oo muddo laba sana ah noqonaysa in lasii kororsado waxayna doonayaan in la qabto doorasho arrintaas oo dhalisay muran iyo sijiid badan oo u dhexeeya mucaaradka iyo sidoo kale hogaanka iminka talada haya ee koonfur galbeed haddaba xasan balaag wuxuu ka mid yahay mucaaradkii ku shiray muqdisho waxaan wax ka weydiinay shirarkii u dambeeyey iyo waxa ay damacsan yihiin mucaaradka koonfur galbeed isagoo u warrameeyey waryaheena farxaan maxamed xuseen ayaa wuxuu yidhi Eh, waa mahadsan tahay eh, dhammaan shaqaalaha iyo maxay ahayd eh, madaxda idaacadda waa salaamaya guud ahaan soomaalidhan waa salaamaya codkay maqleysa iyo muuqa magac taqaana waa mahadsan tahay walaalkay shalay shirka wuxuu daarnaa koley waa og tahay oo markii shirka laga soo baxay shir saxaafadeed ay qabteen mas-uuliyiinta meesha tegtay iyadoo qoraal ahana khadku yaala iyagana idaacad ka sheegeen tan labaad markaan guda galo inaad ah, xogtaad iga warsatay oo shirkaas uu qoseeyo shirku wuxuu daba socday kulanka isaga ah kulankii ciyaamahanba socday kii nairobi kii kale intaana nairobi la aadin ahaa laakiin asalkiisu wuxuu ahaa maadaama guddoomiyaha baarlamaanka oo ahaa ninkii gogasha dhigay baydhabo heshiis siyaasadeedka hadda uu ku joogo cabdicasiis Ah, garawdeenka ka ahaa ayuu ahaa marka bal maadaama ah, xiligiina uu gebageba yahay ah, guddoonkii baarlamaankana uu yahay hadee ninkii labaada ee dalka in arinta meesha ay maraysa iyo xogihii hadda yaalay mase laga soo wada hadlay in laisdhaabsadaa aa loogu tegay haddii guddoonkii aada la kulanteen oo markaasi heshiiska qeybkaha baydhabo ka dhacay muddoxileedkani waa dhamaaday aad leedihiin maxaa oo natiijaha ka soo baxay marka mar haddii muddoxileedki u dhamaaday madaxweynihin uusan doorasho qabanayn sida la sheegay oo isagana uu sheeganayo in maamul goboleedyada loo kordhiyay muddada idinkana aada leedihiin muddoxileedka dhammaaday oo shiro nairobi iyo muqdisho iyo kulmo aad ku yeelanaysaan maxaa natiijo ah oo aad sameyseen horumar aad ka sameyseen kulmadiin wallaahi muddoxileedka la kordhiyey oona maxay ahayd madasha maamul goboleedada iskugu yimaadeen ka dhacay muqdisho ka dhacay madaxxeleedkaas waa mid fashilmowba noqday sababtoo waa shaqeyn waayey waad og tahay madaxweynaha qaranka markii ugu dambeysa waa ti uu baarlamaanka hor yimaade uu yidhi mar hadalkaasi waa fikir u ahaa waxaan soo go-aaminay oon soo saxiixinay oo sharci sharciyeysmay ma ma noqonin baarlamaanka federaalka inuu ogolaado inuu diido isaga u taalaa waadna og tahayba eh, mar heshiiska markii lasoo gelayeyna waxaa sharuudda ay ahayd bisha iyo labada bilooda ugu horeeyay inay saddex iyo afar qaybood oo ku jiray eh, mawduucyada eh, laga wada hadlay inay wax ka fulaan wayna fuli waayeen waad og tahay oo guddiga joogtada baarlamaanka federaalka iyo dadkii markaas gacanta ku hayay ah, documentiga shee aadan ah, maxamed nuur oo u gudbiyey baarlamaanka waa laga reebay waxaasoo dhan waxaa laga wada hadlayna waxay ahaayeen keliyaato wixii markaas shuruuc eh, sharciga quseeyey oo baarlamaanka federaalka quseeyey oo dastuuri ah unbaa la keenay documentsan saas u qoran yahay kaas horta xagga iska dhig waa ah, wax laga gudbay noqotay Ah, madaxweynaha ah, xilkiisa oo dhamaaday hadda heshiis siyaasadeedka ku jooga waxaan qabanayo iyo ma qabanayo wax lagagala hadlaayo ma aha heshiiska waxaa garwadeen ka ahaa madaxweynaha federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka garwadeen ka ahaa waktigii lasoo ballamay inaanan dhooreynay maahayn inuu wax qabanayo inaanan qabanayni iyo doorasho dhees inayna dhacayn wax asaga lagala hadlayo oo hadda yani mawduuc ahoo dooda ay ka taagan tahay ma aha waxaan xishmeynaynay aan dhowreynay aan ilaalinayn waxay ahaayeen heshiiska lasoo galay ee madaxdii ugu sareysa dalka ay soo gashay ayaan ilaalinaynay wixiina waa dhamaadeen shan maalmood iyo afar maalmood wax loo gaaray aan u dhiman waxaan u socona keliya hata waxa waaya inaan ogeysino madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka meesha xaaladdu ay marayso kadibna madaxweynaha federaalka aan ogeysino kadibna maalinta sidaan u ballanay waayo shanta bisha baydhabaan ku soconaa doorashaa dhacayso hadalna kama taagna taas waxaa la sheegay in mucaaradka aysan baydhabo tegi karin oo diyaaradihii loo diiday oo aysan qaadi karin idinkana waxaad leedihiin baydhabo aan tagaynaa shir aan ku qabanayna baydhabadii sideed ku gaaraysaa wallaahi ah, meel ilaa hadda ah, ama nuqol soo baxay oo mase meel ou ah, wasiirka arrimaha amniga gudaha oo koonfur galbeed uu soo istaagay mase war saxaafadeed laga sheegay oo mucaarad lama soo qaadi kara meel lagu dhahay aan ognahayba malaha hadal maxay ade baraha bulshada iska wareega waa aragnaa laakiin waxaan kuu sheegayaa koonfur galbeed waa wada leeyahay shaksiga hadda joogana gaar uma laha kan ka maqana gaar uma laha soomaaliya oo dhana wada leh reer koonfur galbeeda wada leh xilligii la ballamayaan sugeynay maahina waa la diiday iyo waa la yeelayaa iyo waxaas baraha bulshada wareega wax naga qoseeya male koonfur galbeedaan aadaynaa saan u sheegnay waaye shanta bisha hadii koonfur galbeed aan tegi weyno waxaan sheegaynaa beena shanta bisha koonfur galbeed aan u soconaa doorashaana ka dhici doonta da ilaahay koonfur galbeed hadda maamul ah ka jira oo dawladda aqoonsan tahay soo maamulkaas ma fiicneen in aad cabashadiina kala hadashaan sidaad rartaanna aada weydiisaan cabashada markii qofkii ogola lagala hadlaa saaxib hadii aada xanuunsan tahay ood xanuun sheeganayso aan kudhaha brastmola kuu roon adna aada tiraahd barastamaolka waxa iga galayaan laakiin madaxa ay xanuunay madaxaaga inaad goysatid inaad eh, eh, eh, dhaafsid aday kugu xiran tahay wixii waanaha wixii tala wixii tusaaleha mar hora loo sheegay waa ka madax adeegay xilligii haddii uu dhamaadayna qof hadda lagala gorgortamaayo kale male heshiis kalena looma yaalaba heshiiskaasaa noo yiili heshiiskii waa dhamaaday heshiiska haddoo dhamaadayna xilligii doorashada iyo qabanqaabada la geli lahaa waaye koonfur galbeed cid uu ka xigana male koonfur galbeedna tegeynaa waan tegeynaa waa go-aanna meel naga yaalo waaye waxaan ka labalabaynayna mase idaacadaha ka sheegan oo been aanama meel maamul ka jiro oo kala dambeyn ay ka jirta ayaa tagteen waxaad leedihiin doorashaan qabanayna sidee in kugu suurtagala ina doorasho madax banaad qabataan lala horta maamulka maamulkii kala dambeynta maaha qol qof uu leeyahay oo gudaha kasoo xirtay maaha maamulkii kala dambeynta waa dadka deegaan kale siyaasi ha ahaado culmo ha ahaado bulsho guud ha ahaado dadka markay is ogol yihiina maamul lagu tilmaama maamulka systemka eh, maxay skaleton ahaan laf ahaan waa u jiraa laakiin maamulka eh, ninka hadda siyaasadeedka ku jooga waadi diiday fariitiro qolkii uu diiday ummada dhan ihaanaystay waxaas waxa isbedelka loo rabo qori isku dhiibka siyaasadeed ee soomaaliya ka hana qaaday waa inuu ka shaqeeyaa koonfur galbeedna cid u diidan male haddoo soo tartamo oo la doorto madaxweyne madaxweyne soo noqdou noqonaya hadii la doori waayo oo cid kale la doortana dadka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku abtirsado kamid noqonaya ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee mucaaradka maxay isla maaldigeen gudoomiyaha golaha shacabka waxa loogu tegay waxay ahayd gudoomiyaha maadaama howl hol maalmeedkiisa kale ee baarlamaanka iyo dowladda dhexe uu ku mashquulsan yahay systemkan kale iyo odayaalkan kalena ay hooshooda caadiga ah oo maxay ahayd maalinlaha ay wateen oo laisku diyaarinayay in koonfur galbeed xilligii loogu talgalay doorashada ay ka dhacdo maadaama uu soo gabagabooyey maalmo oo afar maalmood iyo wax loo gaaray ay u dhiman tahay in loo loo sheego lana abdate gareeyo meesha ay wax soo mareen broseesada lasoo qaaday iyo sida wax loo soo dhiraandhibiyey loo sheego isagana oo ahaa ninka ugu horeeyey gogashaas dhigay oo soo ballamiyay ballantaasna soo qaaday in loo sheegay way isla qaateen way isla garteen gudoomiyahana wax dooda kama keenin in xilligii uu dhamaaday doorashada la aadi doon koonfur galbeedna loo socdo marka eh, de anaga marka hore dagaal uma soconin hadiiba wixii aan riboor ahaama warbixin ahaa aan geynay lalala qaatay annagana waxaan isku diyaarinaya kale inaan soconno socodkaan sheegnaan socon doonna hadoo ilaha ayaha dhegeystayaalkaasi xasan balaag oo ka mid ah mucaaradka koonfur galbeed ayuu ahaa wuxuuna faahfaahin ka bixinayay shirarkii ka dhacay muqdisho saacadii lasoo dhaafay ee xubno siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay ku yeesheen kuwaas oo ay kaga hadlayeen hogaanka isbeddelka lagu sameynayo ee koonfur galbeed weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal wanaag saaxiibayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal oo aad kala jaan qaadaysaan raadiyaha kulmiya magaalatan muqdisho markana somalilan shil gaari ayaa xalay sakdi dhexe waxa uu ka dhacay buurta sheekh ee u dhow magaalada sheekh ee somalilan shilkan gaari ayaa la sheegay in uu dhacay iyadoo laba dhallinyaro ah ay wateen gaari nooca loo yaqaano landgaruusalka uu ka dhacay buurta ama meel degaandega ah kadibna gaariga ayaa qarxay waxaana qabsaday dab muuqaalo ama sidoo kale sawiro laga soo duway ayaa muujinayay gaariga oo holcaya laba dhalinyaro ah oo gaarigaasi watay ayaa la sheegay in halkaasi ay ku geeriyoodeen waxaana shilkan sida uu u dhacay ka warbixiyey agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada sheekh oo meydka dhallinyaradaasi la geeyey xilli dambe oo gurmad loo sameeyey isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi haddaan ka warbixiyo shilka ka dhacay gudaha magaalada sheekh gaar ahaan aaga intii waxaan ku qiyaasi karaa saacaddu marka ahayd toddobadiiyo labaatan meelaha anigoo ku sugan gudaha isbitaalka ayaa waxay la soo hadlay nin aan asxaab waxaanu ila wadaageen halkaa shil ka dhacay runtii anagoo heegan ku jirna marka horaba horeba waxaa dhacday ambalaaskan ka waana sii raacay runtii goobta shilku ka dhacay baan tegey waxaan la kulmay gaari gooynaya oo calaawi ah dabeetana ishaydu waxay qabatay markiiba mid ka mida gaadhiga ku dil ololiyey midna meyd buu ahaa labana dhaac bay ahaayeen marka guud ahaan gaadhiga afar dhallinyara watay laba ka mida allaha u naxariisto waanay dhinteen laba ka midana waxaan keenay dhaawac wadax guud ee degmada sheikh runtii intii karaankayga waanu qabanay waananu shaqaynay ina lilaahi waina ilayhi raajicuun runtii shil aada u naxdin badan buu ahaa labada marxuun oo kala ah mustafa saleebaan iyo liibaan daahir labadaba allah ha u naxariisto eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii ay ka baxeen alla wax khayrqaba hagu bedelo labada dhaawacana insha allah waxaa rajeynayaa anaguna alxamdulilah shaqo fiican baanu qabanay inta karaankaana insha allah inay caafimaada doonaan labada dhaawacana waxaanu gudbinay hargeysa horta shirku saasoo ku dhacay saaxiibyaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada warshe waa magaalada sheekh ee somalilan weli saaxiib yaal ogaal ayaad maqlaysaan markan wararka dunida inteeda kale ugu waaweynayaan aadeyna aan ku bilaawno gobolka nagorno karabakh qarax ayaa ka dhacay goob shidaal oo ku taala tuulo ku taala gobolka nagorno karabakh waxaana wararku sheegayaan in ku dhawaad ama in ka badan labaatan qof ay geeriyoodeen saddex boqol oo qof in ka badan ayaa la gaarsiiyey cisbitaallo ku yaala ee eh, deegaano kale oo isla gobolkaasi ku yaala qaraxan wuxuu ka dhacay goob kaalin shidaal ah waxaana uu geystay khasaare nafeed oo aada u badan iyo dhaawaca ah, tiro badan waxaana sii kordheeya tirada dhimashada iyo sidoo kale tirada dadka ku dhaawacmay ee ku waxyeeloobay qaraxan ka dhacay gobolka nagorno karabakh madaxa xuquuqul insaanka ee gobolkaasi ninka lagu magacaabo jerman sbaron ayaa baraha bulshada waxa uu kusoo qoray natiijada qaraxa ka dhacay barta eh, shidaalka waxaana uu sheegay in laba qof in ka badan ay dhaawac yihiin inka badan labaatan qofna ay dhinteen sida uu sheegay qarax wuxuu ka dhacay goob shidaalka lagu keydiyo iyadoo taasi ay sii sababtay in haamanka shidaalka ee goobta ku keydsan ay sii qarxaan oo ay aagaasi oo dhan oo qaraxu uu kusii ballaadho hanti aada u fara badan ayaa burburtay waxaana la arkayay muuqaal laga duubay dab xoogan oo halkaasi ka kacaya iyo dadka oo isku daya inay naftooda la cararaan dhinaca kalena in ka badan lix kun iyo shan boqol oo qof ayaa ilaa hadda waxa ay ku laabteen gudaha dalka armenia iyagoo ka barakacay gobolka nagorno karabakh halkaas oo ay wajaheen dagaalo xoogan oo todobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka nagorno karabakh oo ay ku muransan yihiin labada dowladood ee azerbaijan iyo armenia waxay dadkani ka baxeen inta ugu badan gobolkaas iyaga oo wajahay magaalada yarafan ee caasimadda oo ah armenia ra wasaaraha armenia ayaa waxa uu ka digay isirsifayn ku socota gobolka eh, nagorno karabakh oo uu sheegay in dadka degan gobolkaas ay yihiin armiiniyiin dowladda azerbaijan uu ku eedeeyey inay dooneyso inay isirsafayn ay ku sameyso ama dadkaasi ay ka ceriso halkaas si gobolkaasi ay u qabsato azerbaijan waxay sheegtay inay dooneyso inay dib ula midowdo dadkeeda oo ay sheeganayso in dadkan armeniyaanka ah in iyagu asal ahaan ay kasoo jeedaan labada dhinacna waxay ku muransan yihiin gobolka nagorno karabakh magaalada ugu weyn ee la layihahdo karabakh ayaa lagu soo waramayaa in inta badan dadku ay ka barakaceen iyagoo wajahaya xaalad cabsi ah gobolkaas waxa uu sidoo kale wajahayaa dadka degan gaajo iyo xaalad daran oo gargaar ayay u baahan yihiin toddobaadkii lasoo dhaafay ama maalmo ka hor ayay nahayd markii gargaarkii ugu horreeyay uu gaaray oo shexnada ah iyadoo xaaladda nololada ee gobolku ay noqonayso mid liidata tan iyo wixii ka dambeeyey labadii kun iyo labaatankii markaas ay ku hardameen awoodaha armenia iyo azerbaijan gobolka nagorno karabakh xaaladda gobolkaasi waa ay deganeed balse xiisada ayaa dib usoo labakaclaysay oo iminka waxay u muuqataa in xaaladda gobolkaasi xiisad ay ka taagan tahay islamarkaana aysan deganayn tan iyo wixii ka dambeeyey midowgii sofiyeed markii ruushku uu kala qeybiyey gobolka ama labada wadan ee armenia iyo azerbaijan tan iyo xilligaasi waxaa jiray muran u dhexeeya labada wadan ee armenia iyo azerbaijan iyadoo ay ku murmayaan gobolka nagorno karabakh in midba midka kale uu leeyahay welina waxaa taagan xiisada gobolkaas oo hadba mar un laba kaclaysa kolkaas oo dagaal xoogan oo ka dhaco oo ay dhinacyo badan oo armeniyiin ama azerbajaaniyiin ahna ay ku dhintaan waxayna u muuqataa in markale xiisadu ay cirka isku shareertay waa xaalada gobolka nagorno karabakhe dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada soo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay lagu hadalhaayay isla baraha bulshada ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo luul maxamuud aadan markanaan ku horumarno dhanka hadalhaynta hadalhaynta haddii aan ku horumarnana mm-hmm. saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday nooc ka mid ah qudaarta oo cambaha ah oo laga keenay meel ka baxsan dalka masara laga keenay sida la mm-hmm. sheegay waxaana dadku siyaabo kala duwan uga falcelinayaan qudaarta dalkeena ka baxda oo markaas dibadda laga keenayo iyagoo dadka qaar ku tilmaamay arrin lala yaabo mm-hmm. marka qaarna ay fadeexad ku tahay wadanka isagoo aan ognahay in beeraha dalkeena uu yahay kheyraadka mm-hmm. ugu badan ama waxsoo saarka inay qeyb ka tahay eh, waxsoo saarka dhulka oo ay ka mid yihiin beeraha eh, waxaa ognahay luley in wadanka gobollo kamid a gobolada dalka ay markaas yihiin dhulbeereed aad u fiican isla markaana qudaarta noocyadeeda kala duwan laga heli mm, karo marka waxaa laleeyahy waxaa cajiib ah in iyadoo oo beerihii wadanka ay qudaartii soo saarayaan oo aan la dhehaynin qudaar la dhacday in haddana dibadda laga keeno qudaar noocan oo kale ah keliya qudaarta ma ahane luley mm. waxaa kaloo jirta in waxyaabo badan oo dalka laga heli karo dibadda laga keeno iyagoose jalaysan waxaana laleeyahay waxaa la fahmi layahay sababta sababta dadku ay u dooranayaan waxyaabahan seejalka ah iyagoo heli kara waxyaaba dabiiciga ah oo dalkeena ka baxa cambahan oo saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada aada u qabsaday ayaa cabdulaahi oo waxaa la tilmaamay in laga keenay dalka masar cambahan sidoo kale waxaa la sheegay in halka xaba qiimihiisa uu yahay mm-hmm. laba doolar oo lacagta doolarka mareykanka oo u dhiganto halka xabo konton iyo mm-hmm. laba kun oo shilinka soomaaliga ah mm-hmm. marka aad ayaa loola yaabay in dalkana soomaaliya oo ah dal qudaarta qani ku ah islamarkaana qudaar dabiici oo nadiif laga helayo in dibadda laga keeno qudaar ayi nuuc markaana aan ku tayahayn qudaarteeni oo ka taya liidato kana lacag badan Mm-hmm. marka taas waxaa lagu tilmaamay beeraleyda soomaaliyeed mm-hmm. aada loo niyajibinayo mm-hmm. in ayagana suuq la-aan yihiin dadka islaameed oo dibadaha joogana aan suuqu samaynayno oo waxa anaga dalkeena ka heli karno aan dibadda kasoo qaadano waxaana mudnayd in hadiiba qof la dhiiragelinaya wax laga gadanayo in laga gato beeraleyda soomaaliyeed oo dalkeenii iyagaa nugula sugan mid dalka aada u raqiisan tan dalkaana maaragtay aada u wanaagsan dadka baraha bulshada isticmaala ayaa siyaabo kala duwan oga falceliya arrintan waa tahay luuley hadaleynta haddii aan halkaas oga nimaanana markana dhanka qormooyinka xurmada ugu horraysa dhankayga haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta waa inaad qodobadan samaysaa kow haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta xilli hore qoraaco haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta cab kafeega subaxdii oo keliya haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta dhegayso qur-aanka haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta xilli hore seexo haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta qofna ha la doodin haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta waxa aad qabanayso joogtee haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta filashadaada yaree haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta waqti ha ku lumin waxa dadka kale kaa sheegayaan haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta ka ilaali naftaada raaxada haddii aad doonayso inaad yeelato maskax caafimaad qabta wax kuu fiican adduun iyo aakhiraba samee qormadan waxaa kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala doctor waahin sabriye ilaahay cabdulaahi qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto wax lala noolaado waxaa ugu qayr badan wardiga allaah subxaana wa iyo tasbiixda saaxiibka ugu wanaagsan uguna daacadsan dunida waa qur-aanka kariimka ee ah hadalkii ilaahay jaceylka ugu quruxda badan adduunka iyo aakhiro waa jaceylka uu qofka jeclaada alla weyne subxaanahu wa acmaasha waajibka ah ee alla dusheenna ku waajibiyey waxaa ugu qayr badan salaada ilin ama oohin qofka darajadiisa kor u qaada waxaa ugu kheyr badan oohinta alle dartiis ah geesinimada dhabta ah ee la sheego waa inaad alla ka cabsato adigoon arkin rumaysatana inuu adiga kuu jeedo xilli kasta ma jirto dulinimo ka weyn inaad hilmaanto galadaha ilaahay kuu galay misena aad xasuusato wax yar oo baniaadamka kuu sameeyey ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dadka waxaa ugu kheyr badan qofkay bulshada afkiisa iyo adinkiisa ka nabad galaan ee adiga noqo qofkaasi si aad u hesho kheyr badan waa tahay guud ahaana dhegaystayaal qormadaasi ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada luuli cabdulaahi aa idinla socodsiinayay taniyo kulan dambe sidaasi nabadgelyo agaag saaxiibayaal waxaad degsateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada hawlina waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibayaalooli ogaal ayaad maqleysaan markana ah horarka dunida inteeda kale ee soomaalida ka baxsan ayaan dib ugu noqonayna ukrein hadaan ku bilaabno dowladda ukrein waxay sheegtay inay dishay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ruushka kadib howlgal ay ka fulisay xadka labada dal ukrein waxay sheegtay in taliyihii ciidamada ruushka ee badda madow oo ay ka mid yihiin sidoo kale saraakiil soddon iyo afar sarkaal ah lagu dilay badda madow kadib markii lala beegsaday dhowr gantaal iyadoo diyaaradaha noocaan duuliyaha lahayn ee darooniska ee dowladda ukrain ay dileen dadka la dilay waxaa ka mid ah admiral victor zoglof oo u dhashay ruushka oo lagu soo waramayo in lagu dilay weerar gantaal ah oo lagu qaaday xarunta baklam ee badda madow wuxuuna ahaa taliyaha ciidamada badda madow taliyaha victor iyo sidoo kale saraakiisha la dilay ayaa la weeraray xilli habeenimaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka ukrain ayaa la sheegay in taliyaha ciidamada ruushka ee badda madow iyo sidoo kale saraakiisha kale ee soddon iyo saddexda kala gaaraya in la dilay kadib war qoraala ah oo kasoo baxay madaxtooyada ukrain ayaa sidaasi lagu sheegtay sheegashada ukrain inay dishay mid ka mid a ah saraakiisha ugu sarreeya ee ciidamada badda madow ee ruushka iyo saraakiisha kaleba weli dowladda ruushku wax jawaaba kama aysan bixin laakiin bilihii u dambeeyey iyo toddobaadyadii u dambeeyeyba dowladda ukrain waxa ay sameysay dhowr weerar oo ay qaaday kuwaas oo diyaaradaha noocan duuliyaha lahayn ay ku qaaday inkastoo ay jirin haddana warar cadaynaya ee eh, warkan haddana waxaa jira in dowladda ukrain ay digniin bixisay toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski uu cad ku inay aarsan doonaan islamarkaana ay soo ah, beegsan doonaan saraakiisha ugu sarreysa ee dalka ukraine kuuriyada koonfureed waxaa lagu wadaa inay qabato dhalato siciidan tii ugu horeysay muddo toban sano ah iyadoo hub iyo qalab ah, sidoo kale ay soo bandhigi doonto kooriyada koonfureed bandhigan ayaa la filayaa inuu ka dhaco magaalada caasimadda u ah dalkaasi kooriyada koonfureed ku dhowaad todoba boqol oo kun oo askari ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan iyadoo dalka lagu soo bandhigayo in ka badan saddex boqol iyo afartan qalab ciidan ah oo ay ka mid yihiin taangiyo madaafiic iskooda u shaqeysta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale qalab dheeraad ah waxaana bandhigan uu noqonayaa mid loogu jawaabayo dowladaha dariska ah sida kuuriyada waqooyi oo kale bandhiga dhoolatuska ah ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweyne yon zokluski uu qabtay hab dhoolatus ah oo uu ku doonayo inuugu jawaabo dowladda kuuriyada waqooyi taasi oo sameysay daraasiin hub ah sanadihii lasoo dhaafay iyadoo hubka ay sameysatay kuuriyada waqooyi uu yahay mid dunida laga mamnuucay ayaa haddana eh, dowladda kuuriyada koonfureed isku dayeysa in isla hubka noocaasi oo kalea iyana ay soo bandhigto waxayna u muuqataa labada dowladood inay isku jawaabayaan dowladda bahrain waxay sheegtay in laba askari lagu dilay weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo xuutiyiintu ay ku qaadeen dalka sacuudiga iyo sidoo kale yemen xadka u dhexeeya xuutiyiinta ayaa weli waxaysan qiran inay fuliyeen weerarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah halka xulafada sacuudiga hogaaminayo ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan arrintan askarta baxreyn ayaa ku sugan aagga u dhow weerarka meesha uu ka dhacay welina ma jirto faahfaahin inta dheeraada ah, balse waxaa la xaqiijiyay oo kaliya in xuutiyiintu weerarkaasi ay fuliyeen taliska militariga baxreyn ayaa ku eedeeyey dagaalamayaasha xuutiyiinta yemen inay dileen laba askari oo baxreyn ah kadib markii weerarka diyaaradaha aan lahayn uu ka dhacay xadka koonfurta suudaan waa koonfurta sacuudi carabiya iyo sidoo kale waddanka yemen tiro kamid mid a ah askarta baxreyn ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarka ay qaadeen ciidamada xuutiyiintu militariga baxreynna weli wax jawaaba ah kama uusan bixin laakiin waxa uu sheegay haddii laga jawaabi waayo in jawaab u qalanto ama u dhiganto arrintan uu bixin doono jasiiradda baxreyn ayaa xulufo dhow la ah sacuudiga oo muddo dhow ama sanado ah iyagu ka dagaalamayay dowladda ama dhulka yemeniyiinta iyadoo xoutiyiinta gacan weyn ay siinayeen dowladda sacuudi carabiya markana haddaan aadno faransiiska dhaqdhaqaaqa faransiiska iyo kuwo u ololeeyo arrimaha xuquuqda sida ay sheegeen ayaa waxay sheegayaan inay mamnuucaan ama isku dayaan inay dumarka ay ka mamnuucaan dumarka xijaaban ee ciyaaraha olombikada ka qeybgalaya dhaqdhaqaaqa faransiiska iyo kuwa wax ku qora baraha bulshada ayaa waxa ay weerareen wasiirka ciyaaraha faransiiska kadib markii uu shaaca ka qaaday inuu xijaabka ka mamnuuci doono gabdhaha faransiiska ay ah ka qeybgalaya ciyaaraha olombikada ee sanadka soo socda marka la gaaro laba kun afariyo labaatan taasi oo ay martigelin doonto dowladda faransiiska ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in mowqifka faransiisku uu cad yahay waxaana uu muujiyey golaha dowladda iyo ra-iisul wasaaruhuba inay go-aansadeen in dumarka xijaaban laga dhigo xijaabka oo ay mamnuuc tahay in lasoo xijaabto suxufiyiinta iyo aqoon-yahanada ayaa u arka hadalka wasiirka go-aanka inuu yahay qeyb cusub oo ka ah xorriyadda lagu soo rogayo xayiraadda halka qaar kalena ay ku sifeeyeen inuu yahay mid ka fog dhaqanka diinta islaamka la doonayana in lagu weeraro ama lagu bahdiro gabdhaha islaamka ah ee huwan sharafta islaamka kuwaasi oo xijaaban bishii janaayo ee sanadkii hore santiago faransa ayaa waxa ay codaysay ama ay codsatay inay ciyaaraha olombikada ay qabato waana loo aqbalay oo waxay doonayaan in ay marti geliyaan ciyaaraha olombikada dumarka marka la gaaro sanadka laba kun afar iyo labaatan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka cuba baruna rodriguez ayaa waxa uu sheegay in bartiisa bulshada ama x twitter loo yaqaano waxa uu kusoo bandhigay in la weeraray safaaradda washington ay ku leedahay cuba oo uu sheegay in weerarkaas ay qaadeen dowladda mareykanka sidau hadal dhigay weerarka ayaa dhacay xilli habeennimaha waxaana weeraray rag mooto ku socday kuwaas oo goobtaasi weerar xoogan ku qaaday waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda ee mareykanku arrintan ay ka jawaabto si deg degan ay jawaab kaga celiso safaaradda kuuba ayaa dib loo furay sanadku markuu ah kun iyo shan iyo tobankii markaas oo labada dal ay dib u soo celiyeen xiriirkooda kala go-ay markuu ahaa sanadku kun sagaal boqol lixdan iyo koodii weli saaxiib yaalogal yad maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga basliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso war kalamaanay ayadoo shabaab dhiigga cabadhooban yahay ciidda dhibka shacabku waagii baryaba dhiilla yahay taagan dhimashadu xaddhaaf noqotay iyo dhaawac iyo maydku boobkiyo dhicii gaaray meel ruuxna dhiga waayay ayagoo wadaniyeen dhab iyo sheegta qarandhowryo ka dhaadhiciyey soomaalidii beenaan lagu dheefin qof waliba wuxuu meel dhigtow qaadan dhaxalkeede taallada kuwii dhaqi jira wcee ma dheragteen calyo xigaal gudubtaywarkalamaana war ma haysiine gabagii macawisleydon qaybtiisii koowaad shala qaadanay qaybtii kalaan idiin hayaa dadkay weydiinaya ninkay sameeye gabagana abwaan mujaahid xasan afra xasan faalaa la war waxaan maqli jiray haddii lagu faduuliyo laysma feere maantaee fartaa laga jawaaba haddaan kuu fasirataa faalka bakoorada warwarkaa ku soo boodin xasanfaal wuxuu yidhi hadalada gurrucantaa mudday nugu gujeeyeene muddaan godanay oo godanay oo gaajo soco weyne iyaguna intay gool qasheen gibil casaadeene maantayse xaga gowlaliya garas cunayaane nabsigay galeen baa raggaa dhigay gabaahiire gashigay qabaan baa ka badan geedahaa baxaye baryay gowraceen odayo iyo geesiyaal badane godobaan qabo anigoon waqeed geedka cid u keenin oon geysan eed bay indhaha igu gubaayeene anna aan galaayuusi jiray guursimoo kale eh oon gunuunuc mooyee kalaan gaysanoo odhane guudka saad u xiirtay in badan igu ganaaxeene garka oo sumnaha bay ikhyaar jeel ku geliyeene guhaad iyo maxaan ciil dartii gaar isula shawray maxaan labada gelin maalintii geesba kolu jeestay galab iyo habeen iyo maxaan goorna ladi waayey duulkani guryahanagii ayay nagu gumaysteene waa gargaar ilaahay haddii geeshkii noo kacaye allaylehe gar weeyaan inaan garabka siinaaye allaylehe gaddaan sugahayay galabta joogtaaye guullee dagaal maanta yuu noo gudboon yahaye kol haddii garkaa iyo garkaa guluf la heenseeyey oo gugacsidiisii shuftadii jayshku ugu guuxay oo weerar galay nimankii baas laguna guureeyey geesahana laga maray mudday gorodda taageeni waa inaan gafuur duubatada gebagabaynaaye godadkooda annagaa naqaan tuuga garar leeye geedkay ku dhuuntaanba waa garan karaynaaye gardaroolayaalow muddaad goolka dhaliseene godob iyo muddaad eeda badan naga gelayseene maantoonkaa golroonaannay waa guulla mahadiiye waa garangar maalmaha adduungeli muslimba waacayne gashigaad qabteen midhihii waad guranahaysaane guraabaaska joojiya rag waa kii gegsi lahaaye war hadda nimankii waxay ka maraysaa wax dhambaa gumaadeen kugamood falaysin wa garsoori lahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigiinu ba'ay war bashiira waxaad ka tagtay kafuur duubatayo indhaha good ku xidhataba dardaroy dardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay war waxaan maqli jiray waa gaar waa gaar waa gaarilaah nin waliba wooxow gaystay baa laga gudayaa aryaadhaha waxaa kaloo layidhi gowraca walaalkayd gaarhayow gibiilkay xanuune gaarhayow aanu ku garawne gaarhayow geyiga ilaali gaarhayow war waxaan kaloon maqli jiray oo shacabkii khawaarijta gumaysan jireen maanta joogaan gacmahayga waxaan laaboon xadhi ku giijaaba iyo waxaan labada low meel isugu geeyey galladaan sugayn iyo wayna soo galay kaxaxabiyahe gardarooy gardarooy godkaagii waa markaa lagugu soo galay aryaadhaha khawaarij iyo kan wax maqlayna waa tii hore loo yidri ciidamadaynu eh. gefka uma dulqaataan eh. gardarrada ma yeelaan eh. geerida ma diidaan gallaadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye war abdulow wali ku tabtay guma ololay la goolaynayaan godin aflay kula goobayaan geedkaad gashaba way gooynayaan guusha iyagaale guusha guusha guusha galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye gobanimaday adag iishka haye waxay ku hayaan ina garab gashaan eh. galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galay war ku tabtay eh. xubka adowga guba waa kuwa gurto eh. gooriyo ayaan gu'la rooraye gobanimadayada geeshka haye waxay ku galan waad inaad gudaa haddaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay aryaadhaha samigay cabduloo yaabayna wuxuu yidhi how kuwaan dadku karaxsaadeen yaa keena kaalmaaday heelaan kuwaan dadku karaxsaadeen yaa keenay kaalmaaday heelaan galadaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galaye warkalamaana war ma haysiine eh. waayahan daafaha iyo meelaha dagaal ka socdaad meeraysanayseenoo muqdisho war kama haysaane eh. gurigay galaanba waa loogu galay boohu dhabarjabin ba isku dayeen warwarkaa dhexgelina kuwa badanoo soo qaxay ayaa magaalada ku soo dhuuntay guryana kiraystay oo degay sidii dadkii kadibna hawshii lagu aqoon jiray ayay is yidhaahdeen dib u bilaaba kumbatuur iyo bastoolad kugaadayna bilaabeen kii koowaadoo bastooladii wax ku gaadmaagay waa la dhigay raadkiisiina waa la dabagalo gurigu ka soo baxaa la ogaaday ciddii ka kiraysatayna waxaa la yidhi adinku ma lihdin guryaha ciidamadu ka mid yaha maanta laga bilaabo kii ku xigayna bumbatuuruu maagay inta laga daba isagoo orda asagana jeegada lasoo qabtay ninkay guriga ka soo baxdaana layriyo xaynka fuurraxuni guri ay ka buuxaan buu ayagana dhammaantood waa la soo qabtay gurigiina waa lala wareegay marka guryihii dad uga kiraysta sidii dad caadiya dowladdaa la wareegto hantideeda ku biireen maqanii baa ka dhacday waar kuwaa ninkii ka kiraystay wuxuu yidhi bad baan galay allaylehee bad baan galay iyo ceel gundheeroon gundhada fariisti war ma lacag jeclidiiyo eeday war dadku ayagaa falane meeqasana la dhahay waaye qofkaad guriga ka kiraysanayso iska fiiri ubow dadka maxaa looga yaqaanaa masmad baa ku taalla haye ka kiraysa aduu guriga garnayl marya soo guntaday war waxaa hore loo yidhi intuu shabaab kuu jiraa buumbada kuu jirtaa marka haddii gurigaada ku soo ama gurigaa qarxaya ama waa lagaala wareegaya oo hadda ma waxaadna leedahay inta shabaab idiin jiraa gurila'aantuna idiin jirtaa war dadka ku marmarsiyoonaya ma ku taalla meeqaa la dhahaya garawaa ka kiraysan aryaadhaha war ma haysiine raysul wasaare xamse waxa uu la kulma jaaliyadi soomaaliyeeda maraykanka joogtay waa dhintay waa qabsadeen miyuu mar kale war annagu haddaannu soo noolana idinku waa noorshinaa muu yidhi war sida bini aadamka u dhaqma ma yidhi aryaadhaha warkaan ha dhex gelinine wasaaruhu waa ka yaabiye soomaalidow u qudbeeyey wuxuuna yidhi haddaan ka hor waagii tataarka baqdaad waxaa ka dhacday in dadkii oo la dullaysta oo la bahdilo fayl la soo geliyo ka kadibna gabar yar inyuu timida tiri dhammaantiin fooraarsada si aan qoortiina u gaaro ka kadibna ay tiraahdo seeftiyaad iska soo ilaabee sidiinaan sii ahaada ka kadibna seefti soo qaadata dhammaantoor madaxii uga wada jarta yakoo sidii u fooraara ummaddu haddii la dilo cabsiduna ka badatana saasay naqataa shabaabna waxay dadkaanya ku sameeyaan waa wixii tataarku sameeyo kale hadda dadka iyagoo inya la bahdilay ay kacadahayaan iyo nimidaan naf ku afuufnayow yiri mugaasay dhiig yeesheenoo hadda waa dagaalamaa war madaxweyne xasan sheekh bashabaab uu u maahmaahay wuxuuna yidhi nin oday ah oo duqoobay oo tabar dhigay oo xanuunsan oo meel yaalla xaaskiisa u timidoo waxay tidhi dardaaran markaas buu wuxuu ku yidhi weli iskama quusan waa ka tagtay oo maalin kale inta ku soo laabatay waxay tidhi niyahow naf ma haysida dardaaran mar kaleo wuxuu ku yidhi haddana weli iskama quusana iga tag mar saddexaaday inta ku soo laabatay waxay tidhi niyahow indha u jeedo ma noolaa rabtida dardaaran odaga oo ahay nin aad u adduunya jeclaa mar kale wuxuu ku yidhi xaaskiisii iga tag weli iskama quusan haddana islaantii oo aad u xanaaqday odaga waxay ku tidhi war niyaw haddaadan iska quusan annagaa kaa quusanna iyo bini'aadam haddaad tahay dardaaran marka madaxweynuhu wuxuu yidhi shabaab waxaan leenahay haddii aadnaan iska quusan annagaa idinka quusannay oo dadkaa idinka quustay oo dalkaad dhibteen oo idinka quustay na dhaafa oo dardaarma oo dhinac naga mara oo lafihiina kaliya u turoo naga badbaadsada wax ku qaadan maysaan wadaraha adduunke weydiiya culimada war waxa layidhi wan wan ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan markaa nimanka khawaariijta ah ilaa ciribtooda la gooyo caqli ku soo noqon maayo war dagaalku akarjooga waxaan dhihi lahaa koonkaba ilaahbaa leh oo keenay aadmiga kalsoonida hankale buu shakhsigu sama ku keenaa kalamaan hayuurin sidii xaamud karasae ka qayb gala dagaalko u kaca waa kaldiriireede war ummadda waa nugu dirtay dhegayso kalamaan warkii ay dhahdo shacabka loo duubo xog nadiifa weeyo dadkaa lagu karbaashaahe facebookyada haddii lagu arkoon gelinna yuutubka shaargareeya suugaanta waa lagu madiixa war ninkaan dadka nugumadiri karo kalamaan furunta waa jiraane dagaalkuna waa af iyo adine ma waadan ogayn halyeeyada ku sugan aagga hore iyo furunta oo ay ka yihiin hankool iyo caraysh iyo taash iyo tiam iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan oo haddama waxaad na leedihiin kalamaan maxawiisleyna waa ka mid war kalamaanay warmayaysiin baabuurkii shacabka beledweyne lagu gumaaday oo khawaariijta balaayada ku soo rartay canshuuraa laga soo qaaday buundada ku soo gudbaa la yidhi ragaana soo dambintiyaa la yidhi haddaani waxaan u arkaa kii canshuurta ka qaaday iyo kii waday iyo kan soo damiintay iyo kan soo raray waxba inay isdhaamin oo iskudembiyihiin tihiin waar waa ismadhaantay ee dhasheed warbowa beled weyne eh. dhinacna inuu nadiif hado dhinacna balaaya ku jidho ma dhici kadho war kalemaanay waxaa la yidhi eh. hurdadiiyo shabaabkii wax badan noo harsama diiday eh. ha la dilo markay dhalatay oo horarka loo jeestay hundur baa ka muuqdiyo inuu hoos u fooraree halyeeyadii ku baxay wiilashii horay u sii aaday sidii bay hujuum ugu wadaan hoote iyo layne halgankiyo dagaalkan socdiyo hawsha weli taagan hagrashiyo haddaan lagu banjarin hebelba waa seexday halhaleelna laysugu gurmado waa hirgelayaahe haraadiga markaan lay tegniyo maqlayaashooda kan iyaga u heelina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsa doonee waa hagaag dhegeystayaal guud barnaamijkii ogaal o ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kalentaan kulmayno saaxiibayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaana allah wuxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya hadubaada boyka raacay inuu beenila jilaayay ada boqorow oogaye bixiyo badbaadi anuu beersi maraya hadduu badda boyn ka racay inuu beeni la jilaayada boqoran ogaye bixiyo higa badbaadi

dabay

sarraysto sidaan uga booda caashaq jacaylba haddaan u bayo hadda nin damba u bararto haddaan baxsanow idhaahdo aniga balaayaba hayga raacdo haddaan boogsadon karraysto